tirtida hore min ishkaal abyaddu maxay ahayd ya abyaadda kollay ku saabsan burduhaynu soo qaadannay taawiilka kuwa mucaasiriintae doonaaya inay awilaan markay daafici kari waayeen bay halkaas ku qaadeen laakiin culammadoodii hore ee markaa sharxay waxay ku sharxeen sida ku sugan saasay ku sharxeen laakiin qaar doonaya inay laba calleeyaan oo yidhaahdaan waxba la yskuma hayo oo daduuya ka mid yihiin ayaa markaa la yimid taawiilaadkaas oo yidhi markaa fa inna min juudika addunya wa darratahaa tashdiidtu damaa'irku waa dhacaa loogama jeedo nebiga calayhi salaatu wasalaam ee waxaa looga jeedaa ilaahay abyadda ka horraysaha looga jeedo nebiga laakiin iyada loogama jeedo haddii loo noqdo laakiin shuraaxdii sharxay qasiidadan qasiidatulburda ee kibaarta ahaa waxay ku sharxeen sidaas markaa uu tilmaamaayo in markaa sida yacni markaa nebiga ammaantiisa inuu u wado oo nebiga ku ammaanayo faina min juudika adunya wadarataha wa min culuumika cilma allawxi waalqalami markaasay waxay yidhaahdeen waxaa loo yidhi deeqdaada waxaa ka mid a ifkiya aakhiraba xadiiskii mawduuca ahaa ayay soo qaateene tilmaamayay lowlaaka lowlaaka maa khalaqtu alaflaaka markaasaa waxay yidhaheen maadaama nebiga aawadii loo abuuray ka'annahu uu isagu ku deeqay tan kale lafteedana wa min culuumika cilmu allawxi waalqalami waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam in waxa looxa ku sugan uu og yahay baa laga tilmaamayaa markaasaa waxa weeye waxay isweydiiyeen mafaatixu mafaatixulghaybka sawta yacni laynoo sheegay allah mooye cid kale inayna ogeyn waxay kaga jawaabeen qaarkood colada saa kaga jawaabaya waa mashaaikh kibaaro waaweyn oo laga yaabo funuunaha kale carabiyada iyo markaysaga markaa funuunaha kale inay ku sheegan yihiin laakiin waxba hadda magacaabi maayo haddii se loo baahdo kutubtooda waa la ay ku sharxayaan iyo hadallada ay sidaa ku sheegayaan markaa ta ku saabsan xagga markaa oo min culuumika cilmulawxi waalqalami yacni wax alla waxaa markaa looxa ku yaalla nebigu waa ogaa bay yidhahdeen haddaba see loo kulminayaa yacnii shaacir gebiyey oo nebiga ammaanay hadalkiisiiyo nusuusta sharcigay doonayaan inay yidhahdaan see loo kulminayaa markaasi see loo kulminayaa haddaba in markaa eh, mafaatixulghaybka allah mooye cid kale aynay ogeyn waxay kaga jawaabeen qaarkood yacni laba jawaabood bay kaga jawaabeen jawaabay odhanayaan eh, yacnii mafaatixulghaybku waxaa laga yaabaa inaanu ku oolin looxulmaxfuudka aanu ku oolin baa laga yaabaa mafaatixulghaybka maxaa ka mid a ah? dee waxa dhici doonaa ka mid a ah? talow haddaba maxaa ku yaalla lowxulmaxfuudka yaa ma markay dhacaan dabadeed baa lagu qoraa awalu maa khalaqa allaahu alqalama uma qaala lahu uktub qaala maa aktubu qaala uktub maa huwa kaa'inun ilaa yowmi alqiyaama xadiiska nebigu wuxuu sheegayaa qalinka markii la abuuray in lagu yidhi qalinka qor dabeedna uu yidhi ilaahay maxaan qoraa uktub maa huwa kaa'inun ilaa yowmi alqiyaama waxaad qortaa waxa dhici doona ee jiri doona ilaa maalinta qiyaame laga gaadhaayo qor markaasaa qalinku markaysagaa u qoray waxallo waxa dhici doona ilaa yowmi alqiyaama ilaa inta qiyaamadu ka kacayso xadiiska ayay markaa ku sugan tahay axaadiis kalena waa ku soo aroortay iyo aayaadkuna waa sheegayaan wamaa asaaba min musiibatin fi lardi wala fi anfusikum ila fi kitaabin min qabli an nabra'aha axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam sixaaxuna waa sheegayaan yani marka in allaha kataba maqaadir alkhalqi qabla an yakhluqa asamaawaati walard bihamsiina alfi sana yacni nusuus fara badan ayaa mawduucaas markaa tilmaamaysa marka jawaab waxay kaga jawaabeen inay yidhaahdeen waxaa laga yaabaa mafaatixulghaybku inaanu ku oolin yacni markaa lowxulmaxfuudka jawaab labaad bay iyagana sheegeen jawaabta labaadna waxay tahay inay yidhaahdeen waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo nabiga calayhi salaatu wasalaam intii hore ayaanu ogayn mafaatixulghaybka laakiin awaakhira xayaatii wax walba waa la ogeysiiyey xataa mafaatix alghayb cidda sidaa qoraysaa waa culamo kibaara oo waaweyn oo markaysagaa funuunaha kale ku sheegan funuunta kale ama carabiyo ama furuucda fiqiga ah ee yacni markaa ku sheegan ama culuumta carabiyada markaysagaa baxar ku ah ayaa markaas sidaas markaa sheegaya oo caynkaas markaysaa sharaxooda badul ay ku sharxeen yacni ku qoraya shuruuxda sidaa qoraysana waa shuruux matbuuca culammada markaysaa markaa yacni ariiqadaa ku taxan yacni markaa a'immadoodii baa sidaas yadaa u tawjiihiyey oo sidaas kaga jawaabay sidaana u fasiray waa ciiro isku qarin in la yidhaahdo ilaahay baa looga jeedaa ee sidaa moodeen ma aha alkhatbu sahlun yacni marka waxa weeye sidaana muraadka ma ahayn yacni marka waxa weeye shuraaxdii markaysagaa siday ku sharxeen iyo markaysagaa siday doonayaan inay markaa yacni wax u dambabasaan waa laba shay oo kala duwan weeye alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacala aali muxamed wasalama tasliima kasiira waxaynu ku soo jirray tafsiiru suurati nisa baynu ku waxaa inoogu dambaysay aayadda boqol iyo koob iyo toddobaatan baa inoogu dembaysay aayadda ah haddii aynu ku yaro noqonno macnaha wa kelimatuhu alqaaha ilaa maryama ruuxun minhu halkaas xoogaa maynaan sii caddayn ciise bnu maryam waxaa lagu magacaabay kelmaddii ilaahay inuu yahay markaa ma laftiisaa kelmadda ahaa maxaa kelmadda loogu magacaaba ciise kalaam ma ahayne shaksi buu ahaa bini aadam ah laakiin kelmadda isagaa lagu magacaabay waxaa loogu magacaabay in kelmadda lagu abuuray kelmadduna waa kun weeye waa kelmadda kun wey ina maala ciisa cinda allahi ka maali aadama khalaqahu min turaab uma qaala lahu kun fayakuun dadka qaar markay la yaabeen ciise bnu maryam inaanu aabba lahayn ayaa waxaa ilaahay uu sheegay in tusaalihiisu ka dhigan yahay aadam tusaalihiisoo kale wa tashbiihu alghariibi biaqraba minhu shaygii ghariibka ahaa baa wax ka gharaabo badan oo ka sii badan yacni markaa lagu tusaalaynaya oo hadday markaa dadka qaar la yaabeen ciise inaanu aabbo lahayn dee aadam aabbe iyo hooyo midna ma lahayn laa ab walaa um ciid ayuu ilaahay aadam ka abuuray umma qaala lahu kun fayakuun dabeedna ahow buu ku yidhi kelimatu kun buu ilaahay ku abuuray inama amruhu idaa araada shayan an yaquula lahu kun fayakuun saasoo kale ciisa bnu maryamna ilaahay kun ugu abuuray yacnii biwaasado kale laguma abuurinoo aabba ma lahayn marka kelimatullah saasaa loogu itlaaqay wa kelimatuhu alqaaha ilaa maryam yacni marka waxaa lagu soo tuuray maryama ayaa lagu soo tuuray kelmaddii marka maryama lagu soo tuuray yacni markaa sidaasuu ilaahay ku jirsiiyey oo ku abuuray yacni ciise ku abuuray waatuu yidhi alimaam axmed ibnu xambal ciisa bikun kaan walaysa ciisa kun ciise wuxuu ku abuurmay oo mid jiro ku noqday kelmadda kun laakiin ciise kelmaddii kun ma ahayn kun lafteedii ma ahayn yaa laakiin kuwa lagu jirsiiyo oo lagu abuuray marka maadaama kelmaddu sabab u ahayd baa lagu itlaaqay marka wa kelimatuhu oo ilaahay ku magacaabay kelmad ilaahay inuu yahay su'aal baa isweydiin leh haddii makhluuqaadkao dhan ba lagu abuuray kelmadda kun inama amruhu ida araada shayan an yaquula lahu kun fayakuun sababta ciise loogu itlaaqay waa maxay jawaabtu waxay tahay sababta ciise loogu itlaaqay kow ilaah baa ku itlaaqay mar labaadka kun ha lagu abuuro makhluuqaadkao dhanbe si khaariqa abaa loogu abuuro dadku markaa aynay muctaad ahaan baran waayo khaalibka dadku aabbiyo hooyay leeyihiin aadamna isagu aabbe iyo hooye midna male ciise bnu maryamna aabba male hooyuu leeyi marka nimankii yuhuudda ahaa waa kuwii ciise tacniyey nasabkiisa oo yidhi xalaal kuma dhalan marka maadaama sidaa ay u tacniyeen ayuu markaa ruuxun minhu iyo markaa wa kelimatu alqaaha ilaa maryam oo kelmad ilaahay inuu yahay yacni markaa ilaahay uu sheegay sharfid uu ciise sharfayo oo ku ammaanayo ayuu sidaa u tilmaamay uuna markaa radinaayo cidda markaa nasabkiisa tacniday oo yidhi xalaal kuma dhalan qolada yuhuudda marka isagaa lagu radinayo ayaa sidaa loogu itlaaqay qolada jahmiyadu waa firqo lunsanoo fog weeyaan ee culammadu gaalaysiiyeen oo qaba kalaamka ilaahay inuu makhluuq yahay qur'aanku inuu makhluuq yahay qaba waxay yidhaahdeen ciisaba kelmad ilaahay buu ahaayo dee waana makhluuq marka kalaamka ilaahay inuu makhluuq yahay daliil u tahay bay yidhaahdeen waana baatil waxa ay sheegayaan wa kelimatuha alqaaha ilaa maryama daliil uma aha kalaamka ilaahay iyo kelimaadka ilaahay inay makhluuq yihiin daliil uma aha ee ahlu sunnati waljamaaca waxay qabaan oo ku ijmaacsan yihiin yacnii kalaamka ilaahay inuu sifo ilaahay yahay kalaamka ilaahayna ghayru makhluuq inuu yahay hadduu makhluuq ahaan lahaana yacni waa dhammaan lahaa walow anna maa fi alardi min shajaratin aqlaamun walbaxru yamudduhu min bacdihi sabcatu abxurin maa nafidat kalimaat allah allah wuxuu inoo sheegayaa haddii wax alla waxa arlada ku sugane biya'a iyo bada'a iyo webiya'a dhammaan khad laga dhigi lahaa wax allo waxa dhir ku suganna qalima laga yeeli lahaa kelimaadka ilaahay lagu qori lahaa yacni baduhuna waa dhammaan lahaayeen oo waa go'i lahaayeen oo khad wax lagu qoraa la waayi lahaa qalimaduna wada burburi lahaayeen kelimaadka ilaahayna may dhammaadeen maa nafidat kalimaat llah ya weliba waxaa laynoo sheegay walbaxru yamuddu aayadda kale walbaxru yamudduhu min bacdihi sabcatu abxurin maa nafidat kalimaatu ullah baddana ay siyaadinayso toddoba badood oo kale ay siyaadinayaan dhulka waxaa la yidhaahdaa markaysagaa inta biyo ku jiraan iyo inta markaa berrigaan biyo ku jirin waxaa aad u badan inta biyuhu ku jiraan oo badaha iyo ayaa ka fara badan dhulka berriga ah ka badan haddana maca daalik yaday sidaa tahay dhammaantood haddii khad laga dhigi lahaa khadku waa go'i lahaa iyadoo kelimaadka ilaahay aynay dhammaan haddaba haddii xataa lagu kordhin lahaa toddoba badood oo kale lagu dari lahaa lagu siyaadin lahaa maa nafidat kalimaat ullah kelimaadka ilaahay may dhammaadeen weliba culammadu waxay yidhaahdeen toddobada taxdiid loogama jeedo tagsiir baa looga jeedaa toddobadu markay dhammaadaan toddoba kale toddoba kale toddoba kale haddii sidaa loo siyaadin lahaa yacni kelimaadka ilaahay marna ma dhammaadeen hadalku allah hore ugu hadlay iyo kuu ku hadli doonaaba wax dhammaanaya ma aha walow kaana makhluuqan lanafid bay ahlucilmigu yidhaahdeen haddee kalaamka ilaahay makhluuq ahaan lahaa ama kelimaadka ilaahay ay makhluuqo ahaan lahaayeen la nafidat waa dhammaan lahayd markaa saas aawoodee ahlusunna waljamaaca waxay qabaan kalaamka ilaahay waa khayru makhluuq kelimaadka ilaahayna makhluuqa ma aha ee waa sifo ilaahay kalaamkiisu weeye waa sifo ilaahay weeyaan ciisana kelmadda laftiisa ma aha imaam axmed ibnu xambal markuu leeyahay ciisa bikun kaana wuxuu u jawaabayaa qolyaha yidhi ciisaba isagoo kelmaddii ilaahay ah ayuu haddana makhluuq ahaa oo lama odhan karo makhluuq ma ahayn sidaas aawadeed baa markaysagaa kelimaadka ilaahay inay makhluuqo yihiin ay deliil u tahay jahmiye iyo muctasila markay yidhaahdeen ayuu u jawaabayo markaasuu leeyahay ciise kelmadda ma ahayn lafteede kelmadda waa lagu abuuray culammada ahlusunna waljamaaca saasay markaa qabeen marka kelmaddu inay sabab u taha lagu itlaaqay oo loogu magacaabay tashriifan lahu ayaana markaa loogu magacaabay ciise kelmadda lafteeda ma ahayn wa ruuxun minhu waxaa looga jeedaa ruux yacnii ilaahay uu abuuro arwaaxdu abuuray ka midoo xagga allaah yacni markaa ka timi khalqan wa iijaadan mintuna waa lilibtidaa mintu waa ibtidaa'iyo waxaa laga tilmaamayaa ruuxdaasi yacni ruuxda ciise yacni allah xaggiisay ka ahaato ka timi oo allah baa abuuray ibtidaa'u alghaayaana looga jeedaa ee tabciid loogama jeedo waxaa dhacday qiso boqorkii boqorrada cabbaasiyiinta ka mid ahaa ee haaruun arashiid ayaa waxa u yimid nin kiristaan ah mar waxaa lagu sheegaa inuu dhakhtar ahaa marna waxaa la yidhahdaa kaatib buu ahaa qoraaya oo karaani oo qoraalkiisu fiican yahay marba mid baa lagu sheegaa khaliifadii ama boqorkii ayaa ninkan aqoontiisa ama khadka ku saabsanaato ama dhakhtarnimada ha ku saabsanaatay ayuu markaa la dhacay markaasuu yidhi niyow islaam markaasuu ah ninkii kiristaankaah wuxuu ku yidhi oo maxaan islaamayaa sidaydu inay sax diintaydu sax tahay xataa kitaabkiinnaaba qiraye waxaa ku ku qirayaa buu yidhi wa ruuxun minhum iyadaan akhriin buuhi ciise ruux ilaahay ka mida weeye mintuu wuxuu u fasiray inay tahay tabciid waa juz ilaahay ka mida ayuu u fasira marka kitaabkiinnaaba qiraya in ciise markaa juz ilaahay ka mida yahay buu yidhi ninkii kiristaanka ahaa nin sheekha buu u yeedhay boqorkii oo la odhan jiray caliyu bnu xusayn alwaaqidi ruwaadda axaadiista soo warisana ka mida ahlucilmiga muxadisiintu xadiiskiisana ay taxsiiniyaan axaadiis xoogaayana soo wariyey markaasuu ninkan la dood shubhadii buu sheegay ninkii kiristaanka ahaa waxaa u jawaabay caliyu bnu xusayn alwaaqidi baa u jawaabay wuxuu yidhi wa ruuxun minhu in ciise lagu yidhi arrinuu la gaar yahay ma aha wasakhara lakum maa fi samaawaati wamaa fi alardi jamiica minhu waxalla waxaa cidharka ku sugan iyo waxaa dhulka ku sugan oo dhan ilaahay waa inoo sakhiray jamiican minhu baa allah yidhi aayadda suurat ljaasiya ku sugan marka waxaway dhammaan ma juz ilaahay ka midaba waxa halkaa laga odhanaya tanna laga odhanaya yacni xarafka min wuxuu leeyahay macaani badan shan iyo khamsata macnan meel walba macnaha u ansabka a ah baa lagu xambaaraa lagu fasiraa waa khamsata cashara macnan waa shan iyo toban macne tabciidku waa mid ka mida ibtidaa'iyaduna waa mid ka mida markaa dee maqaam walba macnaha u munaasibkaa ah baa lagu fasiraya labada mawdicba wa ruuxun minhu iyo jamiican minhu labada eh, mid walba mintu waa ibtidaa'u lghaaya oo waxaa laga tilmaamayaa inay xagga allah ka soo bilaabmeen oo allah abuuray khalqan wa iijaadan oo labada mawdicba mintu waa ibtidaa'iya laa tabciidiya tabciidiya maahoo badhnimo faa'iidayn mayse ibtidaa'iya weeye sidaas aawadeed baan wax daliili kiristaanka ugu sugnayn waxa ugu badan ay cuskanayaan waxay tahay tashaabuha lafdiga ku sugan ee sida iyo sidaba ay ku timaado bay macnahay doonayaan ku xambaarayaan qur-aankuna wuxuu leeyahay muxkamaad iyo mutashaabihaad buu leeyahy huwa aladii anzala calayka alkitaaba minhu aayaatun muxkamaatun hunna ummu lkitaabi wa ukharu mutashaabihaat aankii waxaa ka mida muxkamaat iyo mutashaabihaad baa ka mid a mutashaabihaadkii waxay aqbali karaan macno xaq ah in loo fasiro waxay loo qalloocin karay dadka qaar u qalloocin karaa macno baatila oo aan looga jeedin maxaa qur'aanka dhammaan ilaahay muxkam uga wada dhigi waayey xikmadda ku jirtaa maxay tahay laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun marka su'aashaa la isweydiinaya waxaynu uga jeednaa xikmada ku jirtaa maxay tahay ictiraad ugama jeedno xikmada ku jirta waa ibtilaa addoommada la imtixaanaayo allah qaadir wuxuu ku ahaa qur'aanka dhammaan inuu muxkamaad ka wada dhigo macnaha xaqaa ku wada cad macno kale aan aqbali karin qaadir buu ku ahaa waa awoodii laakiin maadaama khalqigaba marka hore uu abuuray inuu imtixaano daraaddeed adduunyadana u keenay alladii khalaqa almowta waalxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala noloshiiyo geeridaba waxaa loo abuuray inuu ina imtixaano daraaddeed waxaa laynoo jirsiiyey imtixaan daraaddeed adduunyada waxaa laynoo keenay imtixaan daraaddeed maadaamay sidaas tahay waxaa qur'aanka bacdi ka mida mutashaabihaad looga dhigay si dadka loogu imtixaano ma mutashaabihaadkay raacayaan mise muxkamaadkay u celinayaan faama aladiina fii quluubihim zaygun fayatabicuuna maa tashaabaha minhu ibtiqaa'a alfitnati wa ibtiqaa'a ta'wiilih kuwa qalbiyadooda ay ku sugantay iilashaday xaqa ka iilanayaan waxay raacayaan mutashaabihaadkay raacayaan fitno doonistay doonayaan daraaddeed bay u raacayaan mutashaabihaadka maxaana waajib ah in mutashaabihaadka loo celiyo muxkamaadka loo celiyo oo naska mutashaabiha ahi uu sida iyo sidaba aqbalo macno xaqa iyo macno baatila labada mid walba u ekaan karo maxaa waajiba waxaa waajiba qur'aanka qaalibkiisu muxkam weeyaan oo macnihiisu waa waadixe in loo celiyo muxkamaadka siduu ku waafaqaayo hadda ma aragtaa yacni marka khalaqnaa marka la yidhaahdo naadaasi waxay tilmaamaysaa laba macnay labadaba aqbashaa waa mutashaabihaadkii weeyi waxaa loo isticmaalaa cid waaxida ah oo keli ah laakiin yacni markaa isweynaynaysa waxaa kaloo loo isticmaalaa yacni markaa cid markaa cid kale weheliso marka allah ma cid baa la abuurtay makhluuqaadka maya cid lama abuurinoo keligii baa abuuray keligii baa soo dejiyey qur'aanka soo dejiyey keligii baa markaa makhluuqaadka maamulaya ku tasarufaya arsaaqaya yacni markaa u nicmaynaya haddaba markaa meelahaas yacni markaa naada waxaa looga jeedaa litacdiima waxaa loo celinaya nusuusta waaxidnimada sheegaysa qul huwa allaahu axad waa la sheegaa qoladii kiristaanka ahaa ee reer najraan laftoodu inay deliishadeen nusuusaha ku soo arooray naxnu iyo yacni naa iyo ku yimi inay daliishadeen oo yidhahdeen saalis alaasay deliil u tahay ya saalis alaasa ayay daliil u tahay marka dee deliilna uma aha marka waajibku wuxuu yahay mutashaabihaadka in muxkamaadka loo celiyo marka allah walad inaanu lahayn oo waalid lahayn oo waaxid yahay oo axad yahay ayaa nusuusuhu ku cad yihiin laa yatajaza'u walaa yatabacadu walaa yatacaddad yacni markaa mid cadad u saaxiiba ma aho yacni waa waaxid keliya weeye waa axad weeye waa markaa yacni midaan markaa yacni markaa waxba dhalin aan qaybsamin aan tajazu'in wax la midii aanu jirin ciduu shabbahay iyo cid shabbahaysaa toonna ayna jirin laysa ka milihi shay wa huwa asamiicu albasiir allah waxauu yidhi lan yastankifa almasiixu an yakuna cabda lilahi wala almalaa'ikatu lmuqarabuun lan yastankifa kama santaagaayo kama kibraayo an yatakabbara kama kibraayo waya'nafa kama santaagayo almasiixu masiixoo ciisa bnu maryam ahi almasiix waa laqabka ciise weeye laqabkiisa ayaa loodhan jiray almasiix loodhan jiray magiciisana ciisaa la odhan jiray aayadda horena waa ku soo marray innama almasiixu ciisa bnu maryama rasuuluullaahi wa kelimatuhu alqaaha ilaa maryam marka laqabkii baa la hormariyey culammada carabiyadu waxay yidhaahdaan yacnii isimkiiyo laqabku markay kulmaan waxaa la hormariyaa isimkaa la hormariyaa laakiin qaacidadaasi itlaaqeeda maahee hadduu laqabku ka caansan yahay isimka sida mawdican oo kale inama almasiixu ciise bnu maryam yacni laqabkaa la hormarya waa masale mustasnaat ah oo laga soo reebaayo almasiix maxaa ciise loo yidhi almasiix ciise bnu maryamna waa la yidhaahdaa masiixu dajaalna waa la yidhaahdaa laakiin labada masiix waa kala duwan yihiin waa masiixu alhudaa iyo masiixu dalaal ay kala yihiin midna waa masiixii hanuunka midna waa masiixii baadida axaadiista qaarna waa ku soo aroortay dajaal in lagu itlaaqay masiixa dalaala masiixii baadida halkaasay waxay ka fahmeen culammada qaarkood oo ay kala baxeen maadaama masiixudajaal lagu qayday masiixa dalaala fii bacdi alaxaadiis in ciisa bnu maryam la odhanaayo masiix alhuda ou masiixa hanuunka yahay ya marka shataana bayna almasiixayn labada masiix waa kala tegan yihiin bacdi baa yidhi ciisa bnu maryam baa masiix ah laakiin dajaal isaga almasiikha la yidhaahdo almasiikh bilkha laakiin axaadiis badan bay ku soo aroortay almasiix iyadoo lagu itlaaqaayo ya almasiix iyadoo lagu iطlaaqaayo maxaa ciise bnu maryam almasiix loo yidhi almasiix ciisa bnu maryam waxay markaa yidhaahdeen culammada qaarkood masaxaaddii uu dadka masaxayey ka baraska qabaa ka indhahalaa oo markaysagaa dabeedna markaa uu bogsanayeen biidn illaah ayaa masiix loogu ilaaqay ayaa masiix loo aqwaal badan bay culammadu ka sheegeen yacni marka masiix tafsiirkiisa laga hadlayo aqwaal badan ayay culammadu ka sheegeen yacni masaxaaddaasi waa ka mid markaa ashyaada markaysaga ay tilmaameen oo ay markaa sheegeen waxaa kaloo la yidhi yacni waxaa laga masaxay yacnii dunuubta iyo waxyaalahaasaa laga daahiriyey oo laga nadiifiyey oo masiix saasaa loogu itlaaqay yacni masiix saasaa loogu itlaaqay aqwaal kalena waa jirtaa masiixu dajaal maxaa masiix loo yidhi masiixu dajaal waxaa masiix loo yidhi labadiisa indhood mid baa masaxnaydoo eber ahayd oo aan waxba ka arkayn dam ya marka waxawaye ishaa uu yahay ayuu markaa u ahaa mamsuux alcayn mid ishaa laga masaxay oo uu ka yahay ta kale qudheedu bay ahayd oo ceeb bay lahayd ya waxaa ka arkee ta kale lafteedu waxay ahayd markaa iyada lafteedu mid ceeb leh ayay markaa ahayd waxaa kaloo la yidhi siyaaxada arlada uu marayo oo maka iyo madiine mooye meel walba uu cagta marinayo arladoo dhan yaa ayaa masiix loogu itlaaqay yacni saana waa la yidhi aqwaal kalena waa jirtaa culamada qaar waxaabay gaadhsiiyaan ilaa konton qowl baabay gaadhsiiyaan waa yahay lan yastankifa almasiixu kama santaadaayo kama kibraayo almasiixu masiixu ciisa bnu maryam ah aladii kaasoo zacamtum aad sheegateen ama aad malayseen haddaad tihiin kiristaanka annahu ilaahun inuu ilaah yahay aad u malayseen ama ibnullaahi inuu yahay ama markaa allah yahay ama saalis halaasa can an yakuuna cabdan lilaah can an yakuuna inuu noqdo cabdan addoon inuu noqdo addoonkaasoo lilaahi allah u sugan inuu noqdo oo allaha caabudaayo yacni markaa taa kama santaagaayo cubuudiyadu waxay noqotaa cubuudiya caama iyo cubuudiya khaasa cubuudiyada caamkay waxay sheegaysaa lahaanshay sheegaysaa waa mamluuk bay la macno tahay waa mid la leeyahay ya waa macno caam ah gaal iyo muslimba waa cabdun lilah bi hada alictibaar waa mamluukun lilaah mid walba allah baa abuurtay mid walbana allah baa leh taasi waa macnihii caamka ahaa macnaha khaaskaa cabdi waxaa la yidhaahdaa bimacnaa caabid lilaahi muwaxidun lahu mid allah keligii caabudaayo allah waxidaaya oo yacni markaa cibaadadii ilaahay la imanayo isu dullaynaya allaah oo caabudaya macnahaasi waa khaas oo waxaa laga tilmaamayaa inuu muwaxid yahay oo tawxiidkii la imanayo marka cabda lilaahi inuu noqdo bilmacna alcaami wa bilmacna alkhaas midnaba markaysaga kama santaagaayo wala almalaa'ikatu almuqarabuun malaa'igta xagga allaah loo dhoweeyeyna ee cindallaahi allah agtiisa lagu dhoweeyeyna laa yastankifuuna kama santaagayaan oo kama kibrayaan an yakuunuu cabiida lilaah inay addoommo noqdaan addoommadaasoo lilaahi allah u sugan kaa'iniina lilah wa hada wa haadaa hadalkani walalmalaa'ikatu almuqarabuun la yidhi min axsan alistitraad hadalkasii raacraaciisa shay markii hore aan shaygii laga hadlayay ahayn in loo bambaxo oo la sii galo nooca ugu wanaagsan bay ka mid tahay istidraadka waxaa la yidhahdaa shaygii markii hore laga hadlayey wax kaloo aan ahayn oo aan ku saabsanayn shaygii marka loo baxo oo markaysaga marka hadalkii yani markaa shay kale la soo geliyo aan maqsuudkii hadalka asaalatan looga jeeday ee uu ku socday aan ahayn oo imminka kiristaan baa lala hadlayey waxaana la radinayay inay markaa ciise bnu maryam ku sheegeen inuu yahay allaah ama ibnullaahi ama haalis alaasa warkoodii markii iyaga la radiyey ayaa la yidhi malaa'igta xagga allah loo dhoweeyey inay kama santaagayaan oo kama kibrayaan addoommo ilaahay inay noqdaan waxaa lagu radinayaa maxay qoladii markaa mushrikiinta ahaa ee iyaguna malaa'igta caabudi jiray ayaa labadii qolaba isku meel lagu radinayaa laakiin qolaa lala hadlayay qolada kalena hadalkii baa lagu soo dara istidraadka taasaa laga tilmaamaya wa min axsani istidraad waxay ka mid tahay istidraadka waxa markaa nooca ugu wanaagsan bay ka mid tahay waa shay aan maqsuudkii asliga hadalka aan ahayn in hadalkii marka waxaa la soo dhexgeliyo faa'iido ku jirta daraaddeed loo soo dhexgeliya ayaa la yidhaahdaa marka waa istidraad fiican istidraadkii marna wuxuu noqon karaa marka laga hadlayo xagga basharka iyo bini aadamka laga hadlayo istidraadku mar buu wuxuu noqdaa dee midaan wanaagsana ilahay hadalkiisu waa wada wanaagsan yihin hadalka nebigiisuna waa wada wanaagsan yahay wax eeba male laakiin istidraadada bini aadamka kale ay isticmaalaan wakhtiyada qaarkood baa dee ceeba ay yeeshaan yaa ka ilaah iyo ka rasuulku yeelan maaye calayhi asalaatu wasalaam marka istidraadka nooca ugu wanaagsan buu ka mid yahay buuyi dukira liraddi waxaa loo sheegay raddi la raddinaayo calaa man zacama cidda sheegatay ama malaysay zacamo waa loo isticmaalaa xagga sheegashada iyo xagga danniga mid walba ama ictiqaadka annaha aalihatun ilaahyaal inay yihiin malaa'igtu annaha malaa'igtu aalihatun ilaahyaal inay yihiin oo la caabudaayo aw banaatullaahi ama hablo ilaahay dhalay inay yihiin mushrikiintii iyo gaaladii sheegatay baa lagu radinayaa oo warkooda lagu burinaya wa jacaluu almalaa'ikata aladiina hum cibaadu araxmaani inaasa ashahiduu khalqahum satuktabu shahaadatuhum wayus'aluun waatuu allah yidhi mushrikiin carab waxay u qabeen malaa'igtu inay yihiin hablo ilaahay dhalay inay yihiin bay u qabeen sidaas aawadeed bay u caabudi jireen iyagoo shafaaco ka rajaynaya oo doonaya inay ilaahay uga shafeeco qaadaan rabaa ayay caabudi jireen marka aalihana ma aha cibaado xaquma leh banaatullaahina ma aha ilaahayna wax u badaba markaysagaa ma leh lam yalid walam yuulad waxba ilaahay ma dhalin waxna ma dhalo kamaa rudda bimaa qablahu sida loogu radiyey hadalka ka horeeya ayaa loogu radiyey qoladii markaa mushrikiinta ahayd ee malaa'igta caabudaysay sida hadalka ka horreeyaba loogu radiyey cala annasaara kiristaanka loogu radiyey kiristaankaasoo azzaacimiina daalika sidaa iyaguna sheeganayey ciise inuu markaa yahay ibnullaahi ama allah ama saalis salaasa yahay sidaa sheeganayey sida loogu radiyey almaqsuudi khitaabuhum kiristaankaasoo almaqsuud iyaga la rabay oo loo qasdaayey ama la doonaayey khitaabuhum khitaabkooda la doonaayey almaqsuudi waxay noqonaysaa sifo labaad oo nasaara laga sifaynaayo khitaabkana waad godaysaa khitaabuhum waxaa ah, lagu godayaa naa'ib faacil baa lagu godaya yacmalu camala ficlihi sabcatun ismafcuulkaana ka mida marka waxa weeye ficilkiisu maadaamuu qusida yahay alladii qusida khitaabuhum oo kaley ka dhiganta ilaashu waa mawsuule waman yastankif can cibaadatih waman yastankif ku kastoo ka santaaga oo iska koraysiiya can cibaadatii cibaadada uu allaha caabudaayo wayastakbir ka kibra fasayaxshuruhum ilayhi jamiica fasayaxshuruhum waa soo ururin doonaa waa soo saari doonaa ilaahay ilayhi xaggiisa ayuu u soo ururin doonaa jamiican xaalay dhammaantood yihiin damiirka haada ayaa laga xaalaynayaa ama marka ay tawkiidinaysaa tawkiid iyo xaal baa labaduba ku bannaanyihin jamiican fil aakhira gudaheeda xagga allah baa loo soo xashrinayaa isagaa xisaabaya isagaa jazaynaya o abaalmarinaya aayadda waxaa ku sugan istinkaaf iyo istikbaar labadu waa isku dhow yihiin laakiin culammadu waxay yidhaahdeen waxaa xeeldheeraansho badanoo sii daran labada istinkaafka oo istinkaafku yacni waxa weeye waa kibir anafa la socota bay yidhahdeen waa takaburun maca anafa ya waa kibir weliba markaa santaag uu la socdo weeyaan marka labada e, istinkaafka ka sii daranoo ablaq ka sii ah istikbaarka laakiin halkan waa lagu kulmiyay labadiiba hadduu kibr eh, eh, yani markaa laga kibro cibaadada ilaahay ay ka kibraan ama ciisa bnu maryam ha ka kibro ama waxa weeye eh, malaa'igtu ha ka kibirto ama cid kale ha ka kibirtee yacnii inay ciisa bnu maryam iyo malaa'igtu ka kibraan ma dhici karto laakiin waxaa hadalladan loo sheegayaa quuskooyin dadka kale loo quuskooynaayo quuskooyin dadka kale loo quuskooynaayo wakhtiyada qaarkood nebiyada lagu yidhaahdaa haddaa shirki la timaadaan camalkiinnu waa burayaan dee inaad la yimaadaanna ma dhici karto walaqad uuxiya ilayka wa ila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbatanna camaluk walatakuunanna min alkhaasiriin mana dhici karto nebi ilaahay inuu shirki la yimaadaa wax dhici kara maa marka jawaabu shardi muxuu noqonayaa fasayaxshuruhum ilayhi jamiica culammada qaarkood waxay dhahaan jawaabu sharti baa loo qadaraya jawaabu sharti ayaa loo qadarayaa bay yidhaahdeen oo tan markaa jawaabu shardigii ma aha laakiin bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen macnaha ay laasimsanayso daraaddeed baa ku filan yacni shayga jawaabu shardiga noqonaya haddii waxa weeye dee idaada aynay jawaabu shardi u ahayn yacni wuxuu noqonayaa shay markaa yani dhici kara yani markaa baaqanna kara haddii shardigiisa la waayo xashriga khalqiga lasoo saarayo lasoo xashrinayaana mar walba waa shay dhacaya ama istinkaaf iyo istikbaar ha dhaco ama yaanu dhicin yani waa shay xatmiya in lasoo xashrinayo bi hada alictibaar baa culammada qaarkood yidhaaheen jawaabu shardi in la qadaro dhicitaankiisu ku xidhan tahay shardiga oo dhicistiisa ku dhacaya oo lagu helayo in la qadara weeye laakiin culammada qaar waxay u dhigeen fasayaxshuruhum ilayhi jamiican maadaamuu ilaahay yidhi xashrigaa wuxuu laasimsanayaa oo ka dhalanaya inuu jazaynayo abaal marinayo kii istinkaafki iyo kibirka la yimi oo cibaadada ilaahay ka kibroo ka santaagayna uu cabaabayo kii markaa istinkaafka aan la iman iyo kibirkee allaah keligii caabudayna inuu hawaabinayo jannaynayo marka laazimka uu laazimsanayo ayaa markaa ku kala duwanaanaysaa yacnii hadduu markaa kibirkii dhacay iyo istinkaafkii iyo haddaanu dhicin ee tan waa ka siman yihin bimacnaa waxa weeye markaa dalaalatu iltizaam ayuu kugu tusinayaa jawaabta markaysagaa ku xidhan ee cidda istinkaafkiiyo kibirka la timi in la cadaabayo xashrigaa laasimsanaya waayo marka la xashriyo lasoo saaro waa la abaalmarinaya abaalmarintiina waxay keensanaysaa dee haddii marka waxa cibaadadii ilaahay ay ka santaageen cidii ka santaagtayna in la ciqaabo la cadaabo haddaan laga santaagina allah keligii la caabudayna in la janneeyo laga sawaabiyo allah waxau yidhi faama aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaati fayuwafiihim ujuurahum aayaddan bacdi baa waxay ka deliishadeen lan yastankifa almasiixu an yakuuna cabda lilaahi wala almalaa'ikatu almuqarabuun in malaa'igtu ka fadli badan tahay yacni markaa basharka saalixiinta inay ka khayr badan tahay waxaana mashhuuro caana ahlu sunna waljamaaca majooratigooda ama jamaahiirtoodu waxay qabaan saalixu albashari afdalu min almalaa'ika yacni waxa weeye jumhuurka ahlusunna waljamaaca waxay qabaan basharka kuwooda wanaagsani inay ka fadli badan yihiin malaa'igta ka khayr badan yihiin bacdi waxaabay u nisbeeyeen ra'yiga in ahlusunnababa qabo oo may kala reebin ahlusunnaba inuu sidaa qabo ayay u nisbeeyeen ra'yiga kale khilaafsanna waxay u nisbeeyeenba muctasilo laakiin waxaa jira kolay daa'ifo yar oo ahlu sunnaha ka mida oo aan markaas sidaas qabin ama bacdi ka tawaqufay oo abu xaniifa ka mid yahay masalada ku saabsan tafdiilka la kala fadilayo malaa'igta iyo basharka kuwooda wanaagsan nebiye iyo saalixiinba abu xaniife waxaa laga soo wariyey riwaayo odhanaysaa inuu ka tawaqufaayo iska taagayo midnaba aanu jasminin saasaa laga soo noqliyey waana sida saaxibu sharxi taxaawiya uu ilanayo sharaxiisa axaawiyada ibnu abilciz alxanafi sharxa taxaawiyada una odhanaya adiladu waa isku dhadhowdahay odhanaayo usaa odhanaayo bacdi ashaacirada ka mida laftoodu waxay dhahaen masaladani markaa kama mid aha masaa'isha qatciga ah kama mid ahaa saas aawoodee in laga tawaqufaa fiican yacni markaa qaaran badnayn oo markaa ka mida ashaacirada ibnu subkiya baa ka midaan filaya waayo iyaga qudhoodu tawaqufkay u iisheen inkastoo bacdi ay istidraakeen oo yidhaahdeen waxaa laga tawaqufayaa basharka kale ee saalixiinta ahe laakiin nebi maxamed isaga waa la jasminayaa inuu ugu fadli badan yahay khalqiga oo isagu khilaafka waa ka hadhan yahay ay bacdi ka midi yidhaahdeen yacni saa sheegteen calaa kulli xaal aayaddani uma daliil ahaa inay malaa'igtu ka fadli badan tahay malaa'igtu inay ka fadli badan tahay ciise bnu maryam deliil uma aha oo in walalmalaa'ikatu almuqarrabuun yacni meel ka sarraysa iska daa ciise xataa malaa'igta xagga allah loo dhoweeyey kama santaagayaan saasoo kale u fasirayaan qolyaha doonaya inay yidhaahdaan tafdiilka malaa'igtu ku tusinaya dee nusuuso kale iyo adilo kalea jirta yacni markaa saalixulbashar waxaa laynoo sheegay inay markaa khalqiga ugu khayr badan yihiin khalqiga khayru albariya waa maxay albariya waxa weye waa khaliiqada weeye yacni khalqigay ugu khayr badan yihin maxay faa'iidaynaysa dee inay malaa'igtiina ka khayr badan yihiin baa laga qaadanaya shaykhulislaam ibnu taymiya isagu wuxuu yidhi marka la sheegaayo yani malaa'igta iyo saalixu saalixulbashar nebiyada keliya kuma gaar yeelin malaa'igta iyo saalixu lbashar marka la sheegaayo almalaa'ikatu afdalu biictibaari albidaaya wa saalixu lbashari afdalu biictibaari annihaaya laba xaal buu u kala qaaday marka daarta adduunye la joogo saalixulbashar iyo malaa'igta malaa'igtii cibaaday ku mashquulsan yihin iyo taaco awqaaddoodana ma kala goynayaan yusabbixuuna alleyla walnahaara laa yafturuun habeen iyo maalin bay tasbiixsanayaan in yar tasbiixda ma kala jarayaan laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun wax isyaane kama dhacayo daacay ku mashquulsan yihiin daacuun bay wadaan xataa wakhti ay taacada ka nasanayaan oo shay mubaaxa xataa ku nasanayaan laynooma sheegin tasbiixdu inay kala go'ba lahayn ya ayaa markaa aayaddu sheegaysa yusabixuuna alleyla walnahaara laa yafturuun marka waxa weye marka la eego biictibaari albidaaya malaa'igtaa fadli badan buu yidhi ama biictibaari nihaayada iyo ma'aalka dambe marka la eego saalixulbashar baa fadli badan bashar maxay noqonayaan munaacamiinta loo nicmaynayay noqonayaan ee la jannaynaayo ee la gelinaayo ee loo khidmaynaayo ee nicamka ilaahay sidaa ugu soconayaan jannaat aan markaysaga maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar yacni la siinaayo la gelinaayo waxa ugu badanee markaysaga aakhiro laynooga sheegay malaa'igtana waa maxay waalmalaa'ikatu yadkhuluuna calayhim min kulli baab albaab kastay uga soo gelayaan deedna waa salaamayaan salaamun calaykum bima sabartum ya yaga waa la jannaynayaa jannaad baa la gelinayaayoo caynkaasoo saasa laynama odhan marka dee ikraamka cidda markaysaga karaamadii loo badiyey waayo dee aakhire in markaysaga la ikraamayo yacni markaa saalixulbashar ayaa markaysaga nusuusta iyo adiladu marka ay tilmaamtay marka biictibaari nihaaya saalixulbasharkaa fadli badan buu yidhi allah waxau yidhi fa ama aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat fa ama aladiina kuwii miya aamanuu rumeeyey wa camiluu sameeyey alsaalixaati camallada wan wanaagsan sameeyey fa yuwaffiihim ujuurahum waa u wafaynaya waa u dhammaystirayaa allaha jarradooda wa yasiiduhum min fadlih wuxuu u kordhinayaa fadligiisa iyo gelladdiisa wax ka mida wa ama aladiina istankafuu kuwii markaa iskorraysiiyey miyaa oo yacni markaa ka santaagay cibaadada ilaahay wastakbaruu kibray oo ka kibray cibaadada ilaahay fayucadibuhum waa cadaabayaa allah cadaaban cadaab waa cadaabayaa cadaabkaasoo aliiman mu'liman waa xanuujinaya walaa yajiduuna lahum min duuni illaahi waliyan walaa nasiira walaa yajiduuna ma helayaan lahum lianfusihim nafahooda u heli maayaan min duuni illaahi allah sokadii waliyan mid gargaara ah oo marka waxa weeye dhibaatada ka daafaca walaa nasiiran iyo mid u oo cadaabka ka manciya toonna heli maayaan yaa ayuha annaasu dadow qad jaa'akum xaqiiqee waxaa idin yimi burhaanun xujo iyo daliil cad baa idin yimi burhaankaasoo min rabbikum xagga rabbigin ka ahaaday yacni taasi waxay tahay waa in laga sifeeyo oo kaa'inun oo sifo ka ah burhaanka lagu tacalluq siiyo wejiga labaad waa in jaa'a lafteeda lagu tacalluq siiyo qad jaa'akum xaqiiqee min rabbikum xagga rabbigiin buu idiinka yimi oo jaal lafteeday ku tacalluqaysaa wa anzalnaa waa soo dejinay ilaykum idinka intii ka ahaatay waxaannu idiin soo dejinay nuura nuur nuurkaasoo mubiinan wax caddaynaya ayaanu soo dejinay ama mubiinan bimacnaa bayinan cad fa ama aladiina kuwii miya aamanuu rumeeyey billaahi allah rumeeyey waactasamuu bihi allah qabsaday oo allah tala saartay fasayudkhiluhum wuxuu gelin doonaa allah fii raxmatin minhu raxmad buu gelin doonaa raxmad gudaheed raxmaddaasoo minhu xagga allah ka ahaatay oo ka timi wa fadlin iyo markaa fadli markaa nicmayn iyo ziyaado fadli xagga allah ka ahaadayna waa markaa waa gelinayaa siyaadana waa siinayaa wa yahdiihim waa hanuuninayaa ilayhi xaggiisa ayuu ku hanuuninayaa siraatan wadda ayuu ku hanuuninayaa ama wayahdiihim waa hanuuninayaa ilayhi xaal siraadka soo socdaa muusilan ilayhi xagga allah uu gaadhsiinaayo siraatan wadda ayuu ku hanuuninayaa waddadaasoo mustaqiiman toosan ah, markay yidhaahdeen culammadu fasayaxshuruhum ilayhi jamiican waxa ay tadamunaysaa ama laasimsanaysaa in waxa weeye la abaal marinaayo oo ciddii cibaadada ilaahay ka kibirtana la cadaabaayo cidda markaa cibaadada ilaahay la timaado allah keligii caabudana in la jannaynaayo waxay yidhahdeen ijmaalkaa dee waatan dabadib laga tafsiiliyey markaa dee inuu xashrigu koobsanayo ayaa laga qaadaya qaarkood waxaabay ka cabirayaan tadamun bay ka cabirayaan yacnii xashrigiibaa tadamunaya ayay qaarkood markaa kaba cabirayaanba marka allah wuxuu inoo sheegaya ciddii iimaan iyo camal saalixa kulansato oo labadaa la timaada bimacnaa kuna dhimata oo ku dhimata aayadda haddayna ku sugnay xaggee laga qaatay waxaa laga qaatay dee iimaanka iyo camalka saalixa ee allah lagula kulmay waa mid lagu dhintay weeye laakiin hadduu kufri ka dambayn lahaa iimaan iyo camal saalixa aakhiro ulamay dhaadhaceen waayo waa buri lahaa camalkoodu iimaankooduna waa buri lahaa marka iimaan iyo camal saalixa aakhiro jazaagii wakhtigii jazaagii abaalmarinta lala tegey waxaa laga qaadanayaa in kufri ka dambeeyey aanu jirin ee iimaankaa iyo camalkaa saalixa lagu dhintay saasaa looga qaadanaya waman yartadid minkum can diinihi fayamuut wahuwa kaafirun faulaa'ika xabitat acmaaluhum fi dunya walaakhira marka dee iimaan iyo camal saalix uma sugnaan lahayn hadday gaalnima ka dambayn lahayd marka ciddaa iimaankiiyo camalka saalixa la timi sidaana ku dhimatay ilaahay wuxuu u wafaynayaa u dhammaystirayaa ajarradooda ajarkoodaa loo wafaynayaa loo dhammaystiraya tawfiyadu waa ikmaal waa dhammaystir wa yasiiduhum min fadli fadligiisa wax ka midana waa u kordhinayaa weliba fadligaa loo kordhinayo waxa waa mudaacafada loo labanlaabaayo intii iyagu marka ay shaqaysteen marka la siiyo siyaadada kale loogu darayaa waa fadli ilaahay weeye wayasiiduhum min fadli marka mudaacafada loo labanlaabayaa soo gelaysaa waxaa soo gelaysaa siyaadada kale allah siinayo ayaa soo gelaysaa hadday tahay annadaru ilaa wajhi illaah iyo markaa waxa weeye markaa sawaabka badan la siinaayo kuwa markaa cibaadada ilaahay ka kibrayna dee waa la cadaabayaa cid u gargaarta ama cadaabka ka daafacda ma helayaan ma helayaan dadkao dhan baa deed lala hadlay iyadoo loo sheegaayo yani markaa burhaan iyo xujo xagga rabbi ka ahaatay inay markaa e, dadka u timi oo waxaa laga tilmaamayaa burhaanka nebiga calayhi salaatu wasalaam ama qur'aanka mufasirku isagu wuxuu marayaa in marka burhaankana lagu xambaaro nebiga calayhi salaatu wasalaam wa anzalnaa ilaykum nuuran mubiinana lagu xambaaro qur'aanka lagu xambaaro calaa kulli xaal qur'aankana dee nebigaa inoola yimi calayhi salaatu wasalaam oo loo soo dhiibay isagana ina soo gaadhsiiyey allah waxauu yidhi fa ama aladiina kuwii miyaa aamanuu rumeeyey wa camiluu sameeyey asaalixaati camaladoon wanaagsan sameeyey fa yuwaffiihim camallada saalixaadka ahi waa camallada ilaahay dartiina loola yimi sunnada nebigana sala allahu alayh wasalam oo ikhlaas iyo mutaabaca ay ku sugan tahay camalku haddii aan ilaahay dartii loola iman walow sharcigaba camalku ha ku sugnaadee ma noqonaayo camal saalixa ya liyabluwakum ayukum axsanu camala markuu allah yidhi fudayl bnu ciyaad wuxuu yidhi akhlasuu wa axsanu camalan macnaheedu waxa weeye akhlasuhu waa ka ugu ikhlaaska badan wa aswabuhu ugu sawaabnimada badan qaaluu yaa abaa caliyin ma akhlasuhu wa aswabuh waxay abaa caliyow akhlasuhu wa aswabuhu waa maxay qaala ina alcamala ida kaana khaalisan walam yakun sawaaban lam yuqbal waida kaana sawaaban walam yakun khaalisan lam yuqbal waalkhaalisu an yakuuna lilah wasawaabu an yakuuna cala sunna wuxuu ihi camalku hadduu khaalis yahay aanu sawaab ahayn macnaa sunnada waafaqsanayn lama aqbalo khaalis ba ha ahaado ilahay ha u saafi ahaado niyadu ilahay dartii ha ahaato haddaanu sawaab ahayn oo sunnadii sidii saxnayd aanu waafaqsanayn la aqbali maayo wa idaa kaana sawaaban walam yakun khaalisan lam yuqbal hadduu sawaab yahay laakiin aanu khaalis ahayna lama aqbalo waalkhaalisu an yakuuna lilaah khaalisku waa in ilaahay dartii loo sameeyey wasawaabu an yakuuna cala sunna sawaabkuna waa inuu sunnada ku qotomo sunnada ku fadhiyo sunnadii nebiga sala allahu alayh wasalam waafaqsanyey waa labadii shari ee camalka saalixa loo shardinayey waxaa raacaya iimaanka iimaankii waa laynoo sheegay saddexdaa shardaa loo shardinaya asaalatan qofka markaa uu ka dhacayo camalku waa inuu mu'min yahay oo iimaan ku sugan yahay marlabaadka khusuuska camalka waa inuu ikhlaas kula yimi laba shardioo kala duwan weeye iimaankana sidiisa waa inuu markaa yacni iimaan ku sugan yahay qofkani markaa mu'min yahay man camila saalixan min dakarin aw unsa wa huwa mu'minun wahuwa muuminun baa shardiga laga qaadanaya ila waxaa leh ya marka waa inuu iimaan marka hore ku sugan yihi mar labaadka khusuuska camalka marba laga hadlayo waa inuu ikhlaas kula yimi ila waxaa dhici karta isagoo yani markaa mu'min ah walow naaqisuliimaanba ha ahaadee haddana camal acmaasha ka mida inaanu ikhlaas kula iman baa dhici karta ya shardiga labaad waa ikhlaaska shardiga saddexaad waa mutaabacada uu sunnada nebiga sala allahu alay wasallam waafaqsan yahy marka waa inuu shirkigii iyo bidcadiiba ka marayay fa yuwafiihim waa u wafaynaya oo u dhammaystirayaa rabbi ujuurahum ajaradooda ayuu u dhammaystirayaa sawaaba acmaalihim ajarkii camalladoodu lahaayeen buu u dhammaystirayaa wa yasiiduhum min fadlih wuxuu u kordhinayaa fadligiisa iyo siyaadadiisa iyo galladiisa dheeraadkaa ah, wax ka mida ah. wuxuu u kordhinayaa maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar waxaan ili arkin walaa udunun samicat dhegina ayna maqal walaa khatara calaa qalbi bashar qalbi bini aadamna aan ku soo dhicin wuxuu soo qaatay xadiisulqudsigii buu ikhtibaas ku sameeyey ikhtibaasku waxa weeyaan shay nusuusta ku soo arooray ama qur'aanka ama xadiiska ku yimi marka hadalka lagu dhex darsado iyadoo aan la odhan ilaahay baa yidhi ama rasuulkiisii baa yidhi baa waxaa la yidhaahdaa iqtibaas baa la yidhahdaa iqtibaas ayaa la yidhahdaa culamadu waa isku khilaafaan ma bannaan tahay mise ma bannaana saxiixu waxay tahay haddii meesha loo soo qaadanaya aynay ahayn wax xun aynay ahayn iyo meel xun ama waxa weeye markaa yacni markaa hadalla liita iyo wax la mida ama wax ayo wax la mida lagu dhex darayo aynay ahayn ama kaftan iyo wax la mida markaysaga aynay markaa wax ku dhex jira aynay ahayn ee hadal jiddi loo odhanaayo maqaam wanaagsan iyo wax wanaagsan laga hadlayo waa mubaaxa ay tahay dhibi kuma sugnaa in lagu dhex darsado ikhtibaas la sameeyo bacdu ahlicilmi waa diidaan laakiin saxiixu waxay tahay inay bannaan tahay haddii dawaabiddaas ay wadato dee nebigaana sameeyey calayhi salaatu wasalaam oo aayaadka qaarkood wakhtiyada qaar hadalka ku dhex darsado ikhtibaas sameeyey ya ilaa tafcaluhu takun fitnatun fi lardi wa fasaadun cariid riwaayaadka qaar kabiir baaba ku soo arooray aayadday waafaqsanta yani marka idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuhu baa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaa tafcaluuhu takun fitnatun fi lardi wa fasaadun kabiir wa fasaadun cariidna waa riwaayada badan marka haddii qadarkani waxay noqonaysaa dambe iqtibaas min qowli illaahi uu ka soo iqtibaasay ayay noqonaysaa calaa kulli xaal culamadu waa ka hadlaan saxiixuna waxay tahay inaan dhibi ku sugnayn haddii mawdica loo soo qaadanayo ama hadalka lagu dhex darayo hadal xun oo aan cay iyo wax la midii ayna ku jirin hadal xunna aanu ahayn hadal wanaagsan uu yahay maqaamka laga odhanayaana wanaagsan yahay wax kaftan iyo markaa cayaayir looga jeedana aynay ahayn ay tahay hadal jiddi ah maa laa caynun ra'at xadiiskii sheegaayey xadiisulqudsiga ahaa inuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam allah baa wuxuu yidhi acdadtu licibaadiya asaalixiina maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar allah baa wuxuu yidhi waxaan u diyaariyey addoommadayda wan wanaagsan maa laa caynun ra'at waxaan ili arkin yacnii il bini aadam aynay arag walaa udunun samicat dhegina aynay maqal walaa khatara calaa qalbi bashar qalbi bini aadamna aan ku soo dhicin jannada tafaasiisheediiyo waxaa ku sugan yacni markaa inaan ila arkin dhegina ayna maqal qalbi bini aadamna ayna ku soo dhicin wax kastoo ku soo dhaca qalbi bini aadam jannadu inay ka duwantaa laga qaataa ya saasaa laga qaataa haddii la yidhahdo sababta nabiga calayhi salaatu wasalaam jannada la tusay maa min shayin lam akun ra'aytu ila uriitu fii maqaamii hada xata aljannata wannaar waxaa la odhanayaa shayga in jumla ahaan loo arko iyo shayga tafsiilan markaysaga juziye kastoo ka mida in la arkaa waa kala duwantah ta kale jannadii ziyaaday aqbalaysaa yacni tafaasiisheeda in la arkay markaysaga bikulli markaysaga daqiiqin wa jaliil yacni lagama qaadanaayo oo kuma tusinayo ya waa ta lahaa maca hayrihi hayruhu laa maca hayrihi waa ta qaacidahaan ay yidhahdaan yacni shayga wax kale weheliyaan waa ka duwan tahay shaygaan wax kale wehelin waa ta la yidhahdaa ta kale riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroortay bal hama alactum calayhi marka laga reebo waxaad alacateen marka yani ziyaadadaasina waa sii fasiraysaa sii caddaynaysa wa ama aladiina istankafuu kuwii iska korraysiiye ka santaagay miyaan cibaadada ilaahay wastakbaruu ka kibray can cibaadatihi cibaadada ilaahay ka kibro ka santaagay fa yucadibuhum waa cadaabayaa allah cadaaban cadaab buu cadaabayaa cadaabkaasoo aliiman ay mu'liman u xanuujiya faciil waa bimacnaa mufcil huwa cadaabu naar waa cadaabka naarta walaa yajiduuna lahum min duuni illaahi waliyan walaa nasiira walaa yajiduuna ma helayaan lahum nafahooda u heli maayaan min duuni illahi allah sokadii ama allah hayrkii ay min hayrihi waliyan mid gargaara ah heli maayaanoo yadfacuhu canhum ka daafacaya cadaabka wala nasiiran iyo mid u hiiliyo toonna heli maayaan oo yamnachum minhu cadaabka ka mancinaya culamada qaar waxay yidhahdeen isku macnu ku fasiray waayo yadfacu canhum iyo yamnacuhum minhu waxay noqonaysaa inuu mu'adduhu noqonayo isku macne noqonayo laakiin waxaa loo fasiri karaa ama lagu kala duwi karaa min baabi dafci iyo min baabi rafci inay ku saabsan tahay oo midna cadaabku intaanu ku dhicin ka hor wax ka daafaco ka baajiyo heli maayaan markuu ku dhacana wax ka rafciyo oo ka kor qaada ma helayaan farqaana udhexeeya addafci alrafcu waatay qaacida ahaan yani qawaacidda fiqiga la yidhaahdo addafcu ashalu min alrafci waa qaacida min qawaacid alfiqhi yacnii shayga marka hore in la baajiyaa waxay ka sahlan tahay markuu yimaado dabadeed in la qaado ya lidafci albalaa'i aw rafcihi yacni kitaabu tawxiidka abwaabtiisa baab ka mida waa kasaa sheegaayo oo deedna dafcigae kala fasiraya kala caddaynaya culamaduna waa ka hadlaan marka cadaabka marka horena wax ka baajiya marka dambena wax ka rafciya hadduuba ku dhaco midna heli maayaan yaa ayuha nnaasu dadow qad jaa'akum xaqiiqe waxaa idin yimi burhaanu xujo iyo daliil cad baa idin yimi xujatun min rabbikum xuja idiin timi burhaanku waa awdaxu daliil daliilka ugu cad baa layahaa hmm. bacdi waxay yidhahdeen nuunku asal ma ahe min albarh baa laga keeno barh waa maxay waa caddaanta yidhahdeen waa wuduux qaarna nuunku asal bay yidhahdeen burhaanun xujo iyo cad baa markaysaga idin yimi ayaa burhaankaasi idinka yimi calaykum mid xujo idinku ah baa korkiinna ee idin yimi oo xagga rabbi idinka yimi wahuwa huwa anabiyu sala allahu alayh wasalam waa nabiga wa anzalnaa waa soo dejinnay ilaykum xaggiinna waxaan u soo dejinnay nuura nuur nuurkaasoo mubiinan bayinan cad innagii marar badan soo sheegnay abaana waxay leedahay laazim iyo mutacaddi mid walba abaana waa caddaadiyo abaana waa caddeeyey labadaba carabi ahaan waa la isticmaalaa keligeedna ma aha waa abaana iyo bayana iyo markaa tabayana iyo istabaana afarta kelmadoodba laazim iyo mutacaddaa labadaba loo isticmaalaa abaana waa caddaadiyo abaana waa caddeeyey bayana waa caddaadiyo bayana waa caddeeyey tabayana waa caddaadiyo tabayana waa caddeeyey ya istabaana waa caddaadiyo istabaana waa caddeeyey afarta kelmadoodba laazim iyo mutacadda labadoo loo isticmaalo qaamuuska waxaa ku dhacday baanana inuu ku daray oo yidhi shantaba waxaa loo isticmaala laazim iyo mutacadi laakiin taasi waa khata baana iyada waxaa loo isticmaala keliya laazim baa loo isticmaala laakiin afarta kale ayaa markaa laazim iyo mutacadi mid walba loo isticmaala marka mubiinan marka loo fasiro macnihii laazimka wuxuu noqonayaa mubiinan bayinan cad macnaha mutacadiga marka loo fasira waxa mubiinan wax caddaynaya marka mawaadicda qaarkood in markaa mubiin loo fasiro eh, ka wax caddaynaya ayaa fiican imanka qur'aanka oo kale marka lagu sifaynayo waxaa fiican markaysaa macnaha mutacadiga in lagu fasiro sida uu yidhi asheekh ibnu cuthaymiin waayo wuxuu labada waxa ablaqa dee mutacadiga waayo shay kastoo wax caddaynaya waana cad yahay laakiin shay kastoo cadi wax ma caddaynayo ya hadduu isagu nafsi ahaantiisa cad yahay inuu wax kala caddaynayaa yani marka laazim maaha mar walba wa huwa alqur'aan waana qur'aanka nuurkaas mubiinka ee wax caddaynaya amaba markaysaga mubiina bimacnaa bayinan cadi waa qur'aanka weeye fa ama aladiina kuwii miya aamanuu rumeeyey billaahi allah rumeeyey waactasamuu bihi allah marka cuskaday oo allah qabsaday yacni allah tala saartay oo cuskaday yacni asbaab iyo wax kale ma cuskanayaan makhluuqaadna isku hallayn maayaan oo ma tala saaranayaan wa cala allaahi fatawakkaluu in kuntum mu'miniin allahoo qura tala saarta fasayudkhiluhum wuxuu gelin doonaa rabbigood fii raxmatin naxariis gudaheed buu gelin doonaa naxariistaasoo minhu xagga allah ka ahaatoo ka timi mintuwaalitabiid wa fadlin iyo markaa gallad iyo nicmayn buu gelin doonaa ziyaada yahdiihim waa hanuunin doonaa ilayhi xaal siraadka soo socdaa yacni muusilan ilayhi ama kaa'inan ilayhi xagga allah u gaadhsiinaayo siraatan wadda ayuu ku hanuuninaya waddadaasoo ariiqan ariiq buu ku hanuunaya dariiqaasoo mustaqiiman toosan huwa diin lislaam waa diinka islaamka weeye yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaala yastaftuunaka way ku fatwo weydiinayaan oo waa su'aal bay ku weydiinayaan qul waxaad tidhahdaa allaahu yuftiikum allah baa idiin fatwoonayo idiin jawaabaya fi lkalaalati kalaalada dhaxalkeeduu idinka jawaabayaa kalaalada waa innagii hore u soo aragnay oo suuradda aynu ku soo marray marka kalaaladu waa ciddii markaa walad iyo waalidtoodna aan lahayn ayaa kalaalo la yidhi marka ma shakhsiga mise waa irsiga dhaxalka ayaa kalaalo la yidhaahdaa calaa qowleyn in imru'un halaka laysa lahu walad halaka in halaka mru'un halaka hadduu shaksi halaagsamo dhinto ayaa loo jeedaa halaka waxaa loo jeedaa dhinto laysa lahu waladun shaksigaasoo wax ubadi aanu u sugnayn waladka labkiiyo dhadiguba waa soo gelayaan laysa lahu waladun waxaa loo jeedaa walad waarisa laga tilmaamaya farac waarisa ayaa laga tilmaamaya ama lab ha noqdo ama dhadig ha noqdo walahu ukhtun uuna u sugan yahay waa sifo labaadee ukhtun walaal ay u sugan tahay falahaa nisfu maa tarak falahaa waxaa u sugnaaday walaashaas nisfu maa tarak yacnii shakhsigaas dhintay wixii xoole uu ka tegay kala badhow badh baa u sugnaaday nus ayuu markaa yeelanaysaa walaashii shaqiiqada ahayd ee isku aabbiya isku hooya ay ahaayeen ama marka waxa weeye xagga aabba ay ka walaalahaayeen haddii aan markaa cid kale ayna helin walaalo kale ayna uhelin haddii waxa weeye markaa ay keliga tahay waxay yeelanaysaa nus bay yeelanaysaa walaalaha xagga hooyada ah iyada dhaxalkeeda hore usoo aragto dee iyadu sudus bay markaysa markaa fadhidaan sudus hallixaad laakiin tani waa walaashii ama shaqiiqada ahayd ama ukhtun liab oo yacnii walaal kaloo ka horreeyaana ma jooga hadday markaa dee li'ab tahay walaal kaloo markaysaa markaa ka horreeyaana ma jiro ama mid kaloo la simana markaa ma weheliyo faraha nisu maa tarak waxaa usugnaaday wuxuu maydku ka tegey kala badhow bar baa nus bay qaadanaysa wa huwa yariuhaa wa huwa walaalkii waa walaashaa la soo sheegay nadiirkeedii oo ah ah kii dhintay ma aha kii kan waa dhintay oo dee markaysaa almaytu laa yaris waalxayatu laa tuuras dee walaashani way nooshay soo maa de iyada markaysagaa yacni e, qof nool yacni lama dhaxlo qof dhintayna wax ma dhaxlo marka maxaa laga tilmaamaya wahuwa yarisuhaa damiirku xagguu u noqonayaa wuxuu noqonayaa ka la soo sheegay mid la jinsiya ama bicibaara ukhraa taa la soo sheego ukhtada ah nadiirkeedoo ah ah ayaa laga tilmaamaya walaashaa maxaa u dhigmaa dee walaal baa u dhigmaa dee marka isagu haddaba uu isagu joogo oo iyadu ay dhimatay oo walaalkii joogo xoolahoo dhan buu wada dhaxlayaa mar haddaan cid kale marka aanu wehelin helin wa huwa yariuhaa yani markaa yani xoolihii oo dhan buu dhaxlaya in lam yakun lahaa walad kalaalo weeyaan marka hore oo dee markaysa markaa yacni waatay saxaabada laga soo wariyey kalaaladu waa haddii markaysaa yacni walad iyo waalid toonna ayna lahayn waladka waxaa loo jeedaa walad waarisa laga tilmaamaya waa farac waarisa laga tilmaamaya farac waarisa ayaa laga tilmaamaya labiyo dhadiku ha noqdeen wa huwa yariuhaa wa huwa walaalkuna yarisuhaa walaashii oo kalaaliya hadday dhimato isagaa dhaxlayo dhaxal joojinaya maalkeedii oo dhan in lam yakun lahaa walad haddii wax ubada ayna lahayn farac waarisaa loo jeedaa ama waladulwalad ha noqdo ama yani iyada ubadkeedii awlaadu sulbiga ahayd ha noqdo ama waladulwalad waarisa ha noqdaanbe waxaa laga ixtiraazayaa awlaadulbinti yacni maydka inantiisii ubaday dhashaan nool yadiina waa dhimatay awlaad waa leeyahay laakiin awlaaddani awlaaddii waa yani markaa dhexlaysay maaho waa dawil arxaam markaa weeye yani tuwi laga ixtiraazayay wax xijaabayay maaha fa in kaanataa haddii ay yihiin yacni markaa dumarka wax dhaxlaya isnatayni laba hadday yihiin dumarka walaalahe wax dhaxlaya hadday isnatayni laba yihiin yacni xoogaa markaa kaanataa iyo isnatayni culammadu waa isweydiiyaan maxaa isnatayni ay faa'iidaysa labanimada kaanataa miyaan laga qaadanay jawaabay kaga jawaabeen culammadiioo markaysa markaa yani meeshanoo kale waxay ka mid tahay meel haddii qaacidadoodii bay dee markaysaga ka hor imanaysa waxay yidhahdaan dee khabarku waa inuu markaysaga wax ka ziyaada ah ya isimka ama mubtaduhu waxa uu sheegay wax ka dheeraada waa inuu sheegaa saasuu mufiid ku noqon karaa ee haddaan wax ka dheeraada aynay ahayn kalaam mufiidaba noqon maayo bay yidhahdeen marka kaanata iyo isnatayni maxay markaysaga faaiideynaysaa bay yidhahdeen yani saddex jawaaboodbay kaga jawabeen hadda wakhtigaa inagu yar darsiga dambe awalkiisa koley aayadda ma waa laqbadumaynu maraynaaye baynu insha allah wax ka sheegi doonnaa falahumaa waxa u sugnaaday labadii hablood ee walaalaha ahaa athuluthaani yani thuluthaan baa u sugnaaday saddex meeloodow laba dalool ahaan baa u sugnaaday mimaa tarak ay min aladii tarakahu wuxuu ka tegay meydku iyagu xoolihii wada dhaxli maayaane ulusaan bay yeelanayaan ulusaan bay yeelanayaan hadday laba hablood yihiin iyo hadday ka badan yihiinna waa isku mid weeye oo jamac markay yihiinna ulusaankaasunbay yeelanayaan ulusaankaasunbay yeelanayaan wa in kaanuu haddii ay yihiin waarisiinta wax dhaxlayaa ikhwatan walaala hadday yihiin jamaca oo rag iyo dumarba leh ikhwadaasoo rijaalan wa nisaa'an rag iyo dumarba leh falidakari milu xadi lunfayayn falidakari kii laba waxaa u sugnaaday milu xadi lunsayayni laba dhadig dheeftoodoo kala u sugnaatay walaalahan la sheegayaana waa walaalihii ama markaa ahaa ashiqada oo isku aabbiya isku hooyo la ahaa ama isku aabbo keliya la ahaa ee walaalaha xagga hooyada wax horaynu u soo aragnay oo iyagu marka waxa weeye xaaladda aan la xijaabin ay wax dhaxlayaan faral keliya wax ku dhaxlaan casabo waxba kuma dhaxlaan ikhwatun lium faral keliya wax ku dhaxlaan faralka ay wax ku dhaxlayaanna waxa weeye hadday mid yihiinna waxay qaadanaysaa labkood iyo dhadigooduba sudusun hadday tacadudaanna ulus bay leeyihiin ya hal lixaad baa markaysaga midkoodu leeyahay hadduu mid keliya yahay ama laba ha noqdo ama dhadig ha noqdo waa walaalaha xagga hooyo marka aan la xijaabin inay qadaan oo la xijaabo iyo in marka waxaweyn ay qaataan midkooduna markaa sulus qaato hadday tacadudaanna ay qaataan yacni ulus ay qaataan masalada ulusulbaaqiga ee de markaysaga kuwii yacni ashiqada ahaa hooyadana ay la wadaagaan ee culammadu markaysa marka ay yidhaahdeen waxa weeye si aan iyada loo qadin ijtihaadkii cumarna iskhilaafay madaahibtuna ay labadiisa fatwo ay ku kala camal faleen taasi waxa iyaduna waa mas'alo kale weeye oo si naska aayadda sida ku sugan markaa loo waafaqana ulubaaqi baa markaysaa la yidhi yani saasaa la yidhi yubayin allahu lakum an tadiluu yubayinu allahu ilaahay waa idin caddaynayaa lakum idinka an tadiluu karaahata an tadiluu inaad luntaan kahasho uu kahanayo daraaddeed buu idinku caddaynayaa ama an tadiluu ay lianlaa tadiluu si aydan u lumin ayuu idinku caddaynaya axkaamta wallahu allah bikulli shayin caliim wax walba wuxuu yahay ka u cilmiga badan buu yahay aayaddan waxa weeye waa aayadda saddexaad ee suuradda ku soo aroortay ee dhaxalka ku saabsan labadii aayado hore inu soo maray mooyaane tanna waa ta saddexaad weeye magac gaarna waa leedaho aayatu sayf baa la yidhaahdaa waa aayaddii xagaaga xilligay soo degtay baa marka xagaa ahaa aayatu sayf baa la yidhaahdaa yacni marka sababna waa lahaydoo yacni qisada jaabir ayaa sabab u ahayd oo markaysaa markaa tilmaamaysa in markaysaa hablo markaa yani walaalaah yani waxaweyaan oo badan inuu markaa la walaal ahaa una isidhi waad geeriyoonaysaa markii yani wakhtigii ma dhimane yani cimrigiisu markii dambe waa dheeraaday yani dabeedna markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam u weydiiyey markiisa waxa dhaxalka marka aayaddu deedna kusoo degtay aayaddu ku soo degtay waxaanay aayaddu ka hadlaysaa yani walaalihii yacni isku aabbe iyo isku hooyo la ahaa ama isku aabbe keliya la ahaa baa ayadu dhexalkooda ka hadlaysaa marka waxa weeye haddaba walaalahaasi ay wax dhexlayaan mar waa tacadudayaanoo iyagiibaa badan wa in kaanuu ikhwatan rijaalan wa nisaa'an falidakari milu xadi alunhayayn waxay ku dhexlayaan yacni casabannimay ku dhexlayaan lidakari milu xadi alunhayayn bayna ku dhexlayaan waa walaalo tacaduday yacni isku aabbe yani marka iyo isku hooyo labadaba ay yihiin ama isku aabbo keliya yihiin hadday markaysaga yani hablo keliya yihiinna hadday tacadudaan oo laba ama wax ka badan yihiin sulusaan bay yeelanayaan hadday mid keliya tahayna waxay yeelanaysaa kala barowbar bay yeelanaysaa wixii kale waxaa yeelanayaa cidda casabe ugu dhow alxiqu alfaraa'ida biahliha fama abqat alfaraa'idu faliwlaa rajulin dakarin waa kii xadiiskii saxiixu ku soo arooray yani marka faraaidda yani waxaa siisaan cidda u ehelka ah famaa abqat ilfaraa'idu faliwlaa rajulin dakarin wixii faralladu soo reebaan asaba ahaan labka ugu dhow ee ugu soo xiga ayaa markaysa markaa casabanimo dee markaysaga ku qaadanaya hadduu markaa yahay walaal markaa yacniyacni keliya uu yahayna oo lab uu yahayna yacni waalidana aanu ka tegin yacni markaa farac waarisana aanu lahayn yacni yani zawjana ma jirto xoolihii isagaa wada qaadanaya hadday zawja jirtana inta markaa zawjada ka soo hadhay ayuu markaana qaadanaya marka khulaasada markaysa marka aayaddu sheegaysa macno ahaan waa saas weeye laakiin waxaan sii caddaynaa insha allah darsiga dambe awalkiisa baynu marka insha allahu tacaala sii bayaamin doonaa wakhtigaa dhacay halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuub ilayk